بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وأبو كامل الجحدري في باب وجوب امتثال ما قاله شرعا duuna maa dakarahu sala allahu calayh wasalam min macaayish idunyaa calaa sabiili ara'yi wuxuu ku saabsan yahay wujuub imtihaali maa qaala waxaa nabiga calayhi salaam uu ku hadlay qowlkiisa ah in la qaato oo lagu dhaqmo waajibnimadeeda maa qaalahu wuxuu nabigu ku hadlay sharcan sharci ahaan iyo tashriic iyo jideyn duuna maa dakarahu wuxuu sheegay semaya sala allah alayh wasalam min macaayishi dunya adduunyada noolosheeda ah calaa sabiili ra'yina wuu oga hadlay ra'yi iyo danni iyo ijtihaad mala ku saabsan wuxuu adduunyadu nabiga ka hadlay calayh salaam oo adduunyada iyo dhaqankeedii iyo maxaa faa'iida adduunka ama beeraha oo kale siday noo imaan doonta see ku baxdaa beertii iyo waxyaalaha adduunka ku saabsan inuu dhihi doono antum aclamu biamri dunyaakum laakiin wixii nabiga calayhi salaam uu tashriic oga hadlo oo ilaxaas ma bannaana waxa waa bannaan tahay waxyi xaggiis ka yimid ama ijtihaad sharci uu ku ijtihaaday ay noqoto in lagu raaco waajib weeyaan wixii laakiin adduunyada ku saabsan waa wax oo dadku khibraadkooda iyo iyaga tajaarubtooda iyo aqoontooda ay u leeyihiin adduunyadooda iyo dhaqanka adduunka ayaga ayaa yaqaano garanaya wuxuu nabigu ka hadlo oo mala ahaan uu ku darsadana oo calaa sabiili dhanni wara'yi ahna lagu raaci mahayo kol hadduu iska yahay shay nabiga calayhi salaam uu maleeyey sala allahu calayh waaalih wasalam oo wax waxyigii ah oo uu toos uga hadlay taxriiman wa taxliilan wa xukman hadduusan ahayn sidaasuu ka wadaa qaala xadaanaa qutayba bnu saciidi aqafiyu waabuu kaamil iljaxdari fudayl ibnu xusayn wataqaarabaa way isku dhow yihiin fi lafdi xagga lafdiga xadiidka wa haadaa xadiidkan lafdigan soo socdase xadiiu qutayba lafdu xadiidi qutayba qutaybe xadiidkiisa lafdigiisi wey qaalaa waxay yidhaahdeen labadii sheekoo isku duuban xadaanaa abuu cawaana alwadaax ibn cabdilaahi alyashkuri can simaakin ibni xarb can muusa bn alxa can abiihi aabbihiis oo dalxaa ibni cubaydillahi radi allah canhu qaal wuxuu leeyahay marartu waxaan soo maray maca rasuuliillaah nabiga calayhi salaam anoo la socda biqowmin dad baan soo maray calaa ru'uusi naqli geedihii timirtaha kor ka saaran geedihii bay saaran yihiin waa beeralaydii iyo dadkii beeraha timirtaha iska lahaa mawsimkii iyo xilligii waxaa la joogaa talqiixa iyo awrdhowa iyagoo beerihii madaxa ka saaran geedihii timirtaha yaan soo marray nabiguna reero beereed ma aheen masrace iyo beer iyo wax soo saar dhuleed dhulkiisii makal mukarama ee konton iyo saddexda sare uu ku gaaray beeraley maynan ahayn dad tijaarada iyo beecshirada iyo miisaanka yaqaanay ahayeene kaylka iyo beegga iyo raashinka iyo beerta iyo waxay ku baxday iyo bacriminteeda ma ahaen reer quraysheed takhasus ay lahaayeen iyo aqoon lahaayeen ma ahaen hadduu soo maray reer madiine oo beerahoodii geedaha dul saaran fa qaala nebigu wuxuu yidhi maa yasnacu haaulaa kuwan maxay samaynayaan geedaha dul saar saaran fa qaaluu waxay dhaheen saxaabadii yulaqixuuna geedihii bay owrdhabayaan geedihii talqiix baa la yidhaahdaa sida dhulka bacribinta iyo carrada dhulka maaragtay marka laga hadlaayo caragadiskiisii iyo waxyaalaha lagu daadiye ee beertu ay ku baxda ee faytamiinaadka leh ama digada leh ama daawooyinka leh iyo sidaasoo kale geedka timirta isaguna midhihiisa suu u baxo waxaa lagu sameeya waxa la yidhaha talqiix ama ta'biir owrdhow baa la yidhaahdaa oo yajcaluuna uu kuu fasiray wuxuu leeya yajcaluuna waxay yeelaan talqiixa macnihiisu waxaa weeye yajcaluuna dakara geedka timirta lab iyo dhadig buu leeyahay midkiisa lab ee dakarka ah yay waxay yeelaan filunhaa midka dhadiga ah yajcaluuna adakara midka labka ah yajcaluuna adakara ay dalca dakar midka lab ubaxiisa iyo boocda uu soo saarayo ubaxa uu soo bixiyey iyo muxuuha mankiisa ayay intay qaadaan bay waxay geliyaan filunhaa midii dhadigaheed ayay dhex geliyaan fatalqax saasay ku rintaa saasay ka ordhowdaayoo ku rintaayoo geedkii timirtaha uu midho fiican ku keenaa saasay u jawaabay nabiga calayhi isalaatu wasalaam marka xilliga mawsimka beerto alla gaaro ay baxdo ayaa labadii geedee midka labkaha ee kii dhadiggahabaa laisku keenayaa kana ubaxa laga soo qaadi iyo boocdii iyo wixii markii dee beertu ay xilligeeda la gaaro waxaa man iyo waxbay leedahay sii baa laga soo qaadaya midka labka ah mankaa mooye wax oo laga sugay aan lahayn mankiisibaa la soo qaaday waxaa la dhexgelinayaa middan dhadiga ah ayaa ubaxeeda saa loo dhexgelgelini fatalqaxu sidaasay ku owrdhabaysaayoo ku ribaysaa tajribadaasay gaadheen beertooduna sidaasay ku bixi jirtay oo macruuf aheedoo ay ka soo gaareen aabba'an can aabbaa faqaala rasuulu ullaahi sala allah alayh wasalam nabigaa wuxuu yidhi maa adunnu soo maartee danni iyo malo weeye ma aha waxyi loo waxyooday iyo masalo tashriica uu leeyahay waa xaaraane waxaa ma bannaane iska daaya ee ra'yi uu nabigu ku darsaday weeye in geed laba geedoo las ursiiyey ayana sidaa madha ku keenaynin waxaa ka qaalib noqday muxuu ahaa kalsoonida iyo tawakulka iyo nafciga iyo dur xag alleh inuu yahay mar walba taasoo ahayd usuul sharci ah oo nabiga calayhi salaam caqiidadii uu ummadda gaadhsiinayay ah tanaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu iltifaado u amaa geed ayaa geed kale intii la saarsaaro wax ka soo baxayaa tanaa nabiga calayhi salaatu wasalaam fahamkiisii ayuu markaasi danni iyo malo ayuu ku jawaabay maa adunnu u malayn mahayo yacnii yugnii inuu wax tari daalika talqiixani shayan an wax u malayn mahayo in waxaas wax tarayo oo midho ku imaani u malayn maayo w nabiga sala allah alay wasalam qaala fa faukbiruu waxaa loo sheegay bidalik nimankii geedaha saarsaaraa ee beerta ka shaqaynaya waxaa loo sheegay arrinkaa nabiga uu ku hadlay ragganna waxaa weeyaan hadalka nabiga calayhi salaam ayagu waa iskugu mid buu yahay wax allah wixii nabiga ka soo fula iyo muxuu ahaa jeceylkiisa iyo wuxuu rabo iyo qaabka ra'yigiisa uu yahay xataa waxay raacinayaan ilaa loo caddeeyo loo kala fasilay aqwaasha rasuulka calayhi salaam waxaa weeyaan duuduub bay u qaateen fatarakuuhu way ka tageen maadaamuu nabigaba uu sidaa yidhi bes waxay dhaheen aan joojinno beertan aan qaabkan oga shaqaynayno haddii sidaa dhacday beertii ayadaheed sanadkii wax fiican kama soo bixin wax fiican kama soo bixin midho yar oo weliba fiicneen oo iska shiis ah oo aan ficlinoo radiiu tamri timir xun oo calaan ah ayaa ka soo baxday fa uhbira rasuulu llaahi sala allah aleh wasalam waxaa loo sheegay bidalik wixii dhacay iyo beertii inay ba'day faqaala nebigu wuxuu yidhi in kaana yanfacuhum dalik arrinkaa hadduu anfacayo falyasnacuuh ha sameeyaano oo marka hore malihiisa waxba inay waxba taraynin iyaguna waxay ogaadeen bitajruba iyo khibrad iyo inuu ilaahay sabab iyo musabab ooga dhigay sidaasii ayay ogaadeen tegno ku ogaadeen marka wuxuu haddii wax u tarayso ha sameeyaano fa innii innamaa dalamtu anigu mar uu maleeye dannan male malay iga ahayd anigu ma ahayn tashriic iyo waxyi eh malay iga ahayd buu nabigu sala allah alay wasalam falaa tu'aakhiduunii ha ii qabanina bidanni malaha walaakin idaa xadadtukum haddaan iniiga warramo illaahi xag alle shay haddaan iiga sheego oon dhaho rabbi baa saa yidhi waxyibaa saasa diintu sidaas oo gashahay wax ma bannaana fakhuduu bihi qaata fainii anigu lan akdiba ku been uuman mahayo cala allahi ilaahay korkiisa caza wajal markaas ayaa dalka aqwaasha nabiga calayh salaam iyo afxaashiisa ay culummadu ka hadlaan wax waa wax iska maaragtay ah dabiicatulbashar oo shay jibili oo dadka lagu abuuray inay wax xidhaan dharka xidhaan inay cunto cunaan inay saaxdaan waxyaalaha noocaas oo kale ah iyo waxyaalaha adduunyada iyo khibraadka ku saabsan ee dhaqanka adduunyada ku saabsan wixii noocaas oo kale ah inaan diin ahaan nabiga loogaga dayanayni calayhi salaam wixii loo soo diray wuxuu ahaa ummaddu inuu ku hago caqiidada suuban akhlaaqiyaadka iyo akhlaaqada fiican xaraamta oga digo xalaashana uu amro ayay ahayd nabigu calayhi salaam waxay loo soo saaray adduunyadana wixii ku saabsan tahdiibinteedii iyo hagaajinteedii wixii dhaliilahoo ku dhex jirta waa laga hagaajinaya maaha macnaheedu adduunkaoo dhanba nabiga kama hadlin waxaa laga hadlaya waa adduunka sidii sharciga loo waafajin lahaa oo ilaahay cabsidiisa loo waafajin lahaa oo aan xaaraan loogu dhaceen tijaaradii baa laga hadlayaa beecsharadii waxaa laga hadlayaa mucaamalaadkii kala duwanaa ee dadka ay macaamilayeen ayaa laga hadlayaa waad artay baabu sarf baabu tijaara baabu lijaara baabu ljucaala baabu muxuu ahaa alrahn baabu sarf ayaa laga hadlaya alriba baa laga hadlayaa kullu haada waa mucaamalaadkii iyo adduunyadii wey marka wixii sidaas oo kale waxaa laga hadlaa akhlaaqda qofka dhar xidhashadiisa isbaalkii iyo maradii dhulka ku jiidin thoobu shuhra laga hadlaa libaaska shabahaya haweenka iyo gaalada dharkooda iyo ariirti waxaaso dhan waa laga hadlaya marka waxay gashay wax ilaahay xarimay oo adduunkii dadka say u dhaqmaayeen ka mida wax ka fiicanna waa lagu bedelay cillo iyo sababna way leedahayoo wixii la xarimo oo wax mafsadadiisu ay maxdi tahay ama ay aqlab tahay mafsadadii ka dhalanaysaa badan ama waa wada fasaad ama fasaadkeedaa badan sida wixii lisamraba maslaxadiisa uu yahay mid maxdia ah haddii kale uu yahay aqlab uu yahay marka shareecadu way ka hadashaa meel inay ka hadlin maleh laakiin waxaa laga hadlaya waxaa weeyaan umuuraha ku saabsan kobcinta dhaqaalaha beeraha falidooda tijaarada qofka waxa uu ka faa'idi karo iyo waxa meeshuu gashanaayo iyo meeshuu u safraayo iyo mawsimka iyo xilliga ay howlaha ku kala fiican yihiin arrimaha waa arrimo khibradda iyo caqliga qofka iyo aqoontiisa loo deynayo wey antum aclamu biamri dunya ku sidaa weeyaan haddayna hareecada ka hor imaanin xadaana cabdulahi bn ruumiy اlyamaami wacabaas ibn cabdilcadiim alcambari ninkan sitadoo dhanba waxbay ka wariyaan bukhaari tacliiq buu ku saaraa inta kale laakiin toos ayay uga wariyaan waa sheekh a'imat alhamsa yani siwa bukhaari bukhaari isagu tacliiqan wa axmed bnu jacfar almacqiriy qaaluu waxay xadaana nadar ibnu muxamedin qaala xadaana cikrima wa huwa ibnu camaar qal xadaana abu najaashi qaala xadaana raafic bnu khadiija radi allahu canhu qaal qadima nabiy llah nabiga ilaahi sala allah aleh wasalam baa soo galay madiinata magaalada madiina wahum reer madiinana yabiruun waxay awr dhabayaan annahla geedihii timirtaha ta'biir iyo talqiix waa isku mid yaquuluuna waxay leeyihiin yulaqixuuna nahla tabiruuna u fasirayaan nakhligii iyo geedihii timirtaha baa la bacriminaya faqaala maa tasnacuun maxaa samaynaysaan qaaluu kunaa nasnaca sidaasaan samayn jirray weligaannaba nabi allow qaal kunaa nasnacuhu qaala lacallakum low lam tafcaluu haddayna samaynin yaa kaana khayra dhaami laha show yaa dhaami laha hamalaha waa danni fatarakuuhu markaasay ka tageen ay ku xumbaareen awaamirtii nabigu bixin jiray oo kale fa fadad waxaa firdhay daadatay fadad waxaa soo daadatay ow ama seefaanaaqaasaad buu yidhi waxaa nusqaaday timirtii wax angeganoo yaroo iska soo dhacaaya oo nusqaanah oo aan timir fiican ahayn ayaa beertii sanadkaa ka soo baxay qaala fadakaruu dalika lahu arrinkii bay nabigu u sheegeen faqaala nabigu wuxuu yidhi innamaa ana bashar anigu bashar baan ahay wixii marka waxyi xag alla aan ah looga sheegin nabiga calayh salaam basharku la mid yahay idaa amartukum bishay haddaan waxayna amro min diinikum diintiina ku saabsan fakhuduu bihi duuduub u qaata xag alluu ka yimid oo wixii nabiga loo igmaday ee lagu aaminay risaaladaha waidaa amartukum bishay haddaanse wax amro min ra'yii aniga ra'yigayga iyo malahayga ah fa inamaa ana basharun baanahay bashar baanahay marka qadihii waa soo ogaanay waa maxkamadda iyo markuu qadaha nabiga xukumay dadka u imaanayo midka hadalkiisi iyo muuqaalka kalima suu hadalka u hagaajiyo maan aniga wax ku xukumi buu yidhi waxaa dhici kartana inuuna sawaab uuna sax ahayn oo kaa qaldan yahay markaasuu ka digay nabiga calayh salaam uu yidhahay xukunkeegahaas ha u malaynina in wax idin xalaalaynayo ninkan xoolaha walaalkii u gooyo qayb naarahan u gooyey maxkamaddii baa ii goysay iyo maxkamaddii baa ii feermaysay oo ii xukuntay waxba ku xalaaloobi maayaan qaala cikrima wuxuu yidhi naxwu haada qaala ibcaqiiliyu fanafadat asagu saasuu yidhi way daadatay walam yashuk ma shakinin qaala xadaana abubakr bn abi shayba wacamru naaqid kilaahuma can aswad ibnu caamir qaala abubakr xadaana aswad bnu caamir xadaana xamaad bnu salma ibnu diinaar can hishaam bni curwa can abihi curwa bn zubayr radia allahu canhu can caaisha um lmuminiina radia allahu canha wacan haabit isaguna ibn aslam albunani can anas buu ka wariyey waa laba riwaayo oo shaahid bay isku yihin caaisha iyo anas ana nabiya sala allahu calayh wasalam mara biqowmin nabigu dad buu soo maray reer madiine ah oo yulaqixuun xilligii beeraha la tabci jiray ama la talqiixinay baa la gaadhay ayagoo geedii kor saaran oo isku keenaya kii labkaaya kii dhadigaayo ubaxoodiiy gelinaya ayuu nabiga calayhi salaam arkay faqaala nabig wuxuu yidhi low lam tafcaluu la salax hadduu iska dhaafi lahaydeen waa show idiin ficnaan lahayd ranna idan ahayd waan soo marray <clears throat> qaala fakharaja waxaa soo baxay shiisan wax timir xun oo shiiska waa midka radi min atamr aradi timir xun oo iska daadanayso oo qallafsan famara bihi markaasuu soo maray markii beeraha la goosan lahaa ayuu beerihiisa usoo dhexmaray nabigu faqaala maa linaklikum maxaa ku dhacay geedihiina timirtaha timir fiican maba soo bixin maante qaaluu waxay dheheen qulta waxaa tidhi kada wa kada adaa saa iyo saana yidhi oo sidii aan samayn jirray baan ka istaagnay qaal nabiga wuxuu yidhi antum idinkaa aclamu iga yaqaana biamri dunyaakum umuurihiinna adduunyada idinkaa iga yaqaana marka gaalada ilahi u ka hadlaa yaclamuuna daahiran min alxayaati اdunya waxyaalaha adduunyada iyo daahirkeeda way yaqaanaan way garanayaan aakharo unbay khaafiliin ka yihiin oo yna garanayna maxaad janna ku gelaysaan naara aad kaga badbaadaysaane adduunka iyo farsamadiisa iyo dhaqankiisa iyo dhaqdhaqaalihiisa way garanayaan idinkuna sidaasoo kale beeraley baad aheedeen intaasoo ka soo gaadhayseen qofkana markuu muddo badan xoolahan ku jiro wuu garanaya <clears throat> loolayda looda way taqaanaa arileedu ariga way yaqaanaan geelaydu sidoo kale beeraleydu sidoo kale qolo walbaba tijaarada iyo bacshareeda dadka ku jira way garanayaan meesha qofka kale uu ku khasaari ayagu way fahmi <clears throat> sidaasuu nabiga calayhi salaam antum aclamu biamri dunyaakum marka arrintaasi antum aclamu biamri dunyaakum did baa si khalada ah u qaatay waxay u qaateen in diintu aynan adduunyadaba shaqo ku lahayn oo aynan mxuuha xukunka shaqo ku lahayn oo cibaado iyo duquus iyo mumaarasa cibaado la mumaaraseeyo un masaajidda lagu jiro lagu cibaadaysta kelia ay diintu arrintu tahay diintu ay tahaye aan xukunna laga hadli karin siyaasad iyo waxa hadda lagu magacaabana aan la dhexgeli karin lagana hadli karin dhaqaale iyo adduunyo iyo horumar kale iyo teknolojiyana aan lasoo diintu ayna faragelin karin sidaasay u maleeyeen wahadaa khata'un mubiin khata aad u weyn weeyaan oo aad iyo aad khalad u ballaaran ah u fiirsa qur-aanka kariimka meeqa aayadood baa maal iyo dhaqaale ka hadashay iqhtisaad ka hadashay meeqaa alaxwaal ashaqsiya ka hadashay meeqaa buyuucda iyo tijaarada iyo anwaacdeeda ka hadashay meeqaa aqdiyada iyo maxaakimta iyo khusuumaadka iyo dadka kala saarkeeda meeqaa ka hadashay oo aayada ah meeqaa duyuunta xataa keliya ka hadashay adwalu aaya fi lqur'aan qur-aanka aayadda ugu dheer waxay ka hadlaysaa maal min awaliha ilaa aakhiriha dhaqaalaha iyo sida maaragtay dadku ay agrimeed u kala qoran lahaayeen duyuunta loo tawfiiqin lahaa makhraati loogu samayn lahaa qoraal loo samayn lahaa arrinta ayada loo adkeeyey suuradda aayadda ugu dheer qur-aanka fii adwali suurati suuradda ugu dheerra ku jirta waxay ka hadlaysaa maal bay ka hadlaysaa marka maalkii iyo dhaqaalaha iyo dhaqanka dunyada <clears throat> diintu waxa weeyaan way hagtay wayna tahdiibisay wayna toosisay wax allaala wixii khaldanaa oo dhanna way ka hagaajisay marka waxaa weeyaan adigoo shaqayso maskaxdaada laguga diidi maayo hawshaada gal laakiin waxaad ogaataa inay jirto qawaacid iyo dawaabid iyo qawaaniin ay shareecadu leedahay oo lama taabtaana ama la gudbi karin baabu fadlunadari wuxuu ku saabsan yahay fiiradu in la fiiriyo ilayhi nabiga sala allahu calayhi wasalam fadligeeda wa tamaniihi in nabiga la arko oo la tamaniyo oo la yidhaahdo inaan arki lahayn nabi moxamed calayhi salaam qofka kasta oo muslim ah qalbigiisa way ku jirtaa jeceylka nabiga calayhi salaam iyo maanta inuu arki lahaa haddii culimmadii waraatatlambiya ageed oo aan la arki jirin in la maqla mooyeene in la arko qof walba uu tamaninoo markii ay imaadaan magaalooyinka lagu yaaci ood arateen sida loogu yaacaayo keliya in wax laga dhagaysta maaha agow oo wacdi iyo diin iyo axkaam iyo masaa'il iyo laga qaato oo alelahay maanta wax cusub aad ka maqashid ma aha in la arka base wey soo saama waxaa loo yaacay maxay tahay in la arko walidaalika aan aragno noo baneeya aan aragno waad arkaysaa waa xaq bu ilah jeclaadaan culimmada in la jeclaado la arko la tawqiiriyo qalbiga muslimiinta ay ku weynaato waxaa weeyaan waa madlab wanaagsan weeye qiimo fiican bay ku fadhidaa kol haddii culummadii <clears throat> waraaatulambiyadaheed araggoodii la raadinaayo famaa baaluka nabi moxamed sala allahu caleyh wasalam maxaad u malaynaysaa oo maanta qof walbaba inuu arka uu jeclaan lahaa qof walbaba inuu arko oo wax walba uu ka hormarin lahaa qaala xadaana muxamed bnu raaficin qaala xadaana cabdurazaq bnu hamaam asancaani qaala ahbaranaa macmar huwa bnu can hamaam bnu munabihi bnu kaamilin qaala hada ma xadaana abu hurayra abuu hurayra wuxuuna baray waa kan saxiifadii can rasuulilaahina uu naga warreemay calayhi salaam fadakara wuxuu sheegay axaadiida minhaa waxaa ka mida waqaala rasuulu llah nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi waladii nafsu muxamadin biyadih allaha nabi maxamed naftiisa gacantiisa ay ku jirtaa ku dhaartay layaatiyanna waxaa imaan doona calaa axadikum midkiin yowmun maalin walaa yaraanii uunay arkaynin uma lian yaraanii inuu arku axabu ilayh ka jeclaan lahaa min ahli ehelkiisa iyo wamaalihi maalkiisa macahum ayaga macoodana uu haysto macahu macooda uu haysto qaala abu isxaaq wuxuu yidhi almacnaa fiihi macnaha xadiidka cindii aniga aragtidayda waxaa weeye almacnaa fiihi taqdiim iyo taakhiir ba xadiidka ku suganoo macnaheedu waxaa weeye lian yaraanii inuu i arko macahum ehelkiisii macoodii yuuxabu ilay ka jeclaan lahaa min ahlihi ehelkiisii wamaalihi maalkiisii oo uunan nabi maxamed haysanin wa huwa xadiidku buu leey abu isxaaq cindii muqadamun wa mu'ahar waa la kala hormariyey waa la kala dilmariyey <clears throat> marka inuu qofka asagoo reerkiisii iyo ehelkiisii haysta uu nabi maxamed arki lahaa yuu ka jeclaan lahaa inuu ehelkiisi iyo maalkiisa u haysta nabi maxamedna uunan arkin wuxuu jeclaan lahaa low ra'aa nabiga inuu arki lahaa ehelkiisi iyo carruurtiisa isagoo haysta taasuu ku fasiraya wallaahidii baa ku dhaartay layaatiyanna calaa axadikum yow walaa yaraanii una arkaynin uma laan yaraanii inuu arko inuu i arko macahum ee maca ahlihi ehelkiisii macooda isagoo ku jiro haysta axabu ilayhi ka jeclaan lahaa min ahlihi ehelkiisii iyo wamaaliya xoolihiisa uu arko oo nabi maxamedna uuna arkin qaala abu isxaaq almacnaa fiihi cindii laan yaraanii macahum axabu ilayhi min ahlihi wamaalihi wahuwa cindii muqadamun wamu'ahar dabcan dhinaca kalena haddee way jirtaayo jaceylka nabiga calayh salaam iimaanba lagama helaayo xataa akuuna axaba ilayhi min ahlihi wa waladihi wanaasi ajmaciin oo kama qaala calayh salaam dadkoo dhan iyo ehelkiisa ilaa uu iga jeclaado buu nabiga calayh salaam qofka iimaan lagama helin baabu fadaa'ilu ciisa calayhi salaatu wasalaam markuu nabigeenna fadaa'ishiisii ka hadlay si kooban way badan tahay fadaa'isha nabiga iyo siiradiisa daatiga ah ee khalqiga ah iyo midda khuluqiga akhlaaqda ku saabsan nabiga calayhi salaam iyo araggiisa axaadiista ku so arortay way badan tahay qaar baa kutubka qoray alimaam tirmidi baa kamida ah, wuxuu ka qoray kitaabkiisa cadiimkaha uu ku magacaabay shamaa'il amaail nabiy culmmaduna ku magacaab shamaa'il maxamadiya marka intaasuu ku koobay muslim asagu kadib wuxuu galay ambiyadii kaleu galay nabiyaashii marka nabigii ugu xigay xagga nabiga calayh salaam ee ugu dhowaa xagga zamanka ayuu u horraysiiyey ululcasmigii intoodii badnayd buu keeni doonaa qaala xadaanii xarmala binu yaxya atujaybi qaala akhbaranaa ibnu wahbin cabdullahi ibnu wahbin almisri qaala akhbaranii yuunus ibnu yaziid can ibni shihaab الzuhri an aba salama bn cabdiraxmaan akhbarah ana aba hurayrata qaal samictu rasuula اllahi sala اllah alيh waslm nabigaan maqlo yaquulu leh ana anigu wla الnaas ay aqrabu الnaas dadka midka ugu dhow baan ahay bibni maryama maryamo wiilkeedii maryamat lbatuul nabiyullaahi ciise hooyadiis wiilkii ay dhasho ciise ahaa anaa ugu dhow dadka isku zaman markii la dhaho zaman ahaan ba ugu dhowaa ilaa lix qarni meelahaas ayuu ka horreeyey baa la yidhi nabiga alai salaam baa markuu imaanaya lix qarni buu ciise sii moodanaa meelahaas taqriiban xagga zamanka xagga markii la dhaho waxyigii iyo tashriicii iyo diimihiina diinta nabi ciise calayhi salaam lagu soo dejiyey tii nabi maxamed baa ku xigtay calayhi salaatu wasalaam xagga tabshiirka iyo bishaarayntana nabi ciise waa kii bishaareeyey nabi maxamed inuu imaan doono birasuulin yaatii min bacdii ismuhu axmed inuu imaan doono nabiga ciise ayaa bishaareeyey marka wla naasi biibraahiim ana wla naas biibraahiim ah, bciisa bibni maryam nabi ciise calayhi isalaatu wasalaam ibraahimna waa sidoo kale hadday ina wla naas biibraahiima laladiina itabacuuhu wahada nabiy ibraahim marka laga hadlaayo alkhaliilla waxa ugu dhow kuwii raacay ee isaga rumeeyey iyo nabigeenna sala allah caleh wasalam ina wla naasi biibni maryama ana wla naasi dadka ana anigu dhe wla naasi baanahay biibni maryam ka ugu dhow baanahay alambiyaau wuxuu yidhi nabiga calayh salaam ambiyadu wlaatu callaat waa haween baraa'iroo laysla qabo carruurtoodoo kale walaysa baynii aniga iyo wa baynahu ciise nebiyu nebi nooma dhexaynin wax nabi oo rasuul oo waxay loo soo dhiibay suuratu yaasiin waxay ka hadashay rusul la diray oo laba labatii la diray facasaznaahu miaal mid saddexaad laga dabageeyey asxaabu ciisa bay ahaayeen sidaasaa xoog badan inaan ambiye iyo rusul ahayna ciise uu diray marka rasuul ciisa uu diray bay ahaayeen walaysa baynii wa baynahu nabiy marka waxaa jirtaa awlaadu awlaadu callaad iyo awlaadu acyaan iyo awlaad ulum intaasaa jirta awlaadu callaad waxaa weeye waa caruur isku aabba'a caruur isku aabbaha oo kala hooye ah awlaadul acyaanna waa kuwa isku aabbaha isku hooyada ah wey alakhwa alashiqaa awlaadul acyaan baa la yidhaahdaa awlaadul umna waa caruurta isku hooyada ee kala aabbaha wey marka nabiga wuxuu ku shabbahayaa ambiyadii isku aabbo inay yihiin kala hooyana ay yihiin marka xadiidka soo socdaana kuu caddaynayo usuusha shareecadu ambiyada waa iskaga mid iyo tawxiidka iyo caqiidada waa iskaga mid laakiin maxay ku kala tagsanaan karaan tashriica iyo shareecada iyo furuucda iyo masaa'isha kale ay ku hortagsanaan karaan likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja mid walbaba wuxuu leeyahay shareeco u gaara ah iyo duruuq u gaara ah. salaadihii way kala badnaan kubaa laba ah kubaa shan ah kubaa wakhtigii bay kala duwanaan soonkii guud ahaan haddii qeybwaxbay kala duwan yihiin marka masaa'iisha qaar innaga ummadaheenna oore loo naga xarima ummaddeena loo banneeyey wahaa kada marka waxaa weeyaan Eh, wlaatu calaad waa sidaas waxadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana abu daawuud cumar ibnu sacad alxafari abu daawuud alxafari can sufyaan athawri ibnu saciid can abi zinaad cabdullahi bn yakwaan can alacraj cabdiraxmaan ibni hurmus can abi salamata bin cabdiraxmaan ibni cawf can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi ana wla annaas dadka ninka ugu xigaanahay oo ugu dhowaanahay biciisa nabi ciise alambiyaau ambiyadu abnaa'u callaatin waa haween laysla qabo carruurtoodoo kale walaysa baynii aniga iyo wa bayna ciisa nebiyun nooma dhexeeyo wax naba inoo dhexeeyo ma laha nabiyullaahi ciise markaa ibnu maryam ayaa leedaha hooyadii baa loogu abtiriyaa ilaa aabba ma lahayn mucjizuu ahaa in ilmo uu dhasho aabba la'aan wax aabba ah oo hooyadaasi ka dhalay wixii oo uusan jirin ayuu ilaahay abuuray qudrada ilaahay baana la tusaaya subxaana wa tacaala in marka mucjizo loo fahmo oo loo fahmo aaya min aayaati illaah ayaa loo baahan yahay ciise calayhi salaam dhalashada u dhashay aabbala'aan gaaladu laakiin maxay u fahmeen kiristaanku inuu aabbala'aan dhashay waxay u fahmeen inuu ilaah yahay oo inuu ina ilaah yahay oo ilaahay maaragtay e, isagana ilaah yahay <clears throat> waase haddii la yidhi aabba ma laha xaggaasaan la aadnay oo ilmihii aan aabba lahayn ma ilaahbaa waxaa lagu radiyey markay imaadeen wafdu banu najraan oo nabiga alai salaam suuratu ali cimraan suurada aayado fara badan ayay kaga hadashay ayaa waxaa la yidhi ina maala ciisa cinda allaahi ka maali aadam khalaqahu min turaabin uma qaala lahu kun fayakuun haddaad ciise leedihiin aabbala'aan buu dhashay aadam aadamba calayhi salaam aabbala'aan iyo hooyala'aan baa isagana la abuuray haye maxaad leedihin aadan maxaad dhahaysaan aadan bal maxaad dhahaysaan baa layidhi aabbana ma leh hooyana ma leh ciise oo hooye leh ayaad ku leedihiin marka waa lagu radiyey qaala waxadaanaa muxamed bnu raaficin qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala xadaanaa macmar can hamaam bni munabbihin qaal hada ma xadaana abu hurayra can rasuuli illahi sala alla alay slam fadakara xadiia minha waqaal qaala rasuulu llahi sala alla alay slam wuxuu yidhi ana wla annaasi biciisa bni maryam fi luulaa waalaakhira adduunka iyo aakhiraba anaa ugu dhow ciise calayhi salaam qaaluu waxay dhaheen kayfa yaa rasuul allah siday ku dhacday qaala wuxuu alambiyaa'u ikhwatun waa walaalo min callaatin ay min daraa'ira haween laysla qaba xaggood ka ahaaday wa ummahaatum hooyooyinkood shataa way kala tagsan yihiin wa diinuhum riwaayo kale wa aabuuhum waaxid wa diinuhum diintooda iyo usuushi baa laga hadlaya towxiidkii waaxidun halkaasay guddood kuda dhawaaqayaan in ilahay keligii la caabudo falaysa baynanaa nebi inta haddaan ambiyadoo dhanba aan nahay aniga asaga si gaar ah nabi nooma dhexayninoo waa isku dhoweyn buu leeyay nabiga sala allah aleh wasalam waana mubashirkii ka bishaareeyey nabig alay slam inuu imaan doono sheegay wey qaala xadaana abu bakr bin abi shayba qaala xadaana cabdulacla an macmarin can الzuhri can saciid saciid ibnu musayib can abi hurayrata radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi ana rasuula اllahi sala allah alيh wasalam qaal maa min mawluudin ilma dhashay ma jirto la dhalay oo yuuladu la dhalaayo ilaa hadduu dhasho nakhasahu shaydaanu shaydaankaa mudaya turqaaya shaydaanka ayaa turqi ama shaydaanka ayaa gujin fayastahil markaasuu deena sawdaynaya saariqan xaalu qayli min naqsati shaydaani shaydaanka turqidiisa uu turqaayo ama uu mudaayo ilabna maryama maryamo wiilkeedii iyo umow hooyadiis maryamo mooyeene labadoodaasi shaydaan ilahay waa ka badbaadiyey meella kama soo gelin inuu turqo intuu damcay uu mashiimada iyo xijaabkii farta ku dhuftay ama uu muxuu ahaa wax ku muday waa gaari waaya ayagii uma qaala abu hurayra wuxuu yidhi iqra'uu in shi'tum akhriya haddaad rabtaan xadiidkan isagaa misdaaqiisa iyo xoojintiisa qur'aanka akhriya qowluhu tacaala wainii uciiduhaa bik wa wainii anigu uciiduhaa ilaahay hooyadii hooyadeedu xanna la dhihi jiray xanna ayaa waxay leedahay hadalka wadata waxay leedahay wa innii anigu uciiduhaa gabadhan maryama ah waxaan ka magangelinayaa bika adiga iyo wadurriyataa ilmaheedana waxaan kaaga magangelinayaa min ashaydaani shaydaankii alrajiimi fogaa ee khayrka iyo naxariista ka fogaaya baciidka mabcadkaa la fogeeyey rajiimkaha wa innii uciiduhaa bika hooyadeed maryamo iyo ciise hooyadoodii maryamo dhashay ciise maryamaa dhashay maryamona xannaa dhashay islaantaasaa xirsi xidhay u xirsi xidhay gabadheedii maryamo keliyaana maynan gaadhsiinine iyo wiilkeedii bay tiri wa duriyataha bay tiri durriyadeedana ciisau ahaa calayhi salaatu wasalaam wainii innii bika wa min ashaytaan arajiim marka maxaa dhacay fataqabalahaa rabbuhaa biqabuulin xasan ilaahay waa aqbalay subxaanahu wa tacaala carruur waxay noqdeen nabadgalay shaydaan iyo dhadhabkiisa ka badbaaday si wanaagsan u koray maskaxdoodii iyo caqligooda uu iimaan ka buuxo marka ilaahay baa koriyey subxaana wa tacaala fataqabalaha rabbuha biqabuulin xasan waambataha nabaatan xasan marka wa inii uciiduha bika waduriyataayaddaas waxaa fasiraya xadiidkii wixii laga badbaadiyey waxaa ka mid a shaydaankii marka koobaadba inuu markuu dhalanayo uu tasallut ku yeesho oo ku yeesho oo u oo uu jaqaaq ka siiyo oo ka dhawaajiyo taasuu ilaahay ka xijaabay subxaanahu wa tacaala ka ilaaliyey وxadثnii mحamed بن rاafici qal xadaثna cabdالرaزاq akhbarna macmar xa وxadaثnii cabdالlah بn cabdالرaحman الdarmi xadaثna abulyamaan akhbarna شhucayb جamيعا can الزhri bhada الإsناad وqaala yamisuhu xiina goortii buu taabtaa shaydaanku yuuladu ilmaha la dhalaayo fayastahilu waa sawdaynaya saarikhan asagoo qayli min masati shaydaani shaydaanka taabashadiisa uu iyaahu ilmahay taabtay wafii xadiii shucayb min masi hayaan shaydaanka taabashadiisa xadaanii abu aahir axmed bnu camr ahbaranaa ibnu wahbin cabdulaahi qaala xadaanii camru bnu xaariiin ana abaa yunusa sulayman sooma sulayman mowla abi hurayrata xadaahu can abi hurayra can rasuuli illaahi sala allah alay ali waslm anhu nabigu qaal kullu bani aadam waxba lagamat bani aadam dhammaantiis yamasuhu shaydaanu waa taabanaya yowma waladatu ummu hooyadii maanta dhashay ilaa maryama wabnahaa maryamo iyo wiilkeeda mooyeene wuxuu soo arorinaya alimaam nawowi uu ka soo arorinaya alqaadi ciyaad kitaab buu leeyahay ashifaa la yidhaahdo siirada bay ka hadla wuxuu leeyahay wakadalika alambiyaa kullihim laakiin xadiidku wuxuu kuu sheegay kullu bani aadam yamasuhu shaydaan laakiin ilahay baan ambiyadao dhan ugu badbaadiyey ilaaliyey bale dadka wanaagsan o dhan bu ilahay ilaalinaya taabashada markaa way wada dhacaysa laakiin mid madarro iyo dhibaato iyo xumaan sii wadata iyo mid intaa uun ku kaaftoomaysa ama maxuu aha aan dhib kale keenaynin ayay markaa noqonaysa u qaybsami kartaa waxadaanaa shaybaan bnu faruuqa qaala akhbaranaa abu cawaanata alwadaax can suhayl ibn abi saalix samaan can abihi abu saalix samaan can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu yidhi siyaaxu lmawluudi ilmaha la dhalay ee dhashay dhawaaqiisan xiina goorta uu yaqacu soo dhaco oo dhasho nasqatun waa gujin iyo dacna iyo duritaan min ashaydaani ka ahaatay wey taasuu nabig sal allah aleh wasalam ayib marka qaarna dhawaaqaa iyo oohintaasaa laga yaabaaba inuu ilaahay kaga badbaadiyo wixii kale oo shaydaanka u watay bale oohintaa iyo qayladaas ay u noqotaba caafimaad u noqoto oo sababihiisii ay kala furmaan oo faa'iido u noqoto oo dhici kartaa faa'iidaba ilahay oga dhigo qaarna hadis tasallud buu ku yeelan karaayo waxbuu isii yeeli karaa laakiin ciisa calayhi salaam iyo hooyadii maryam ilahay baa ka badbaadiyey xadaanii moxamed bnu raafici qaala xadaana cabdurazaaq ibna hamaam xadaana macmar ibnu raashidin can hamaam ibnu munabihin qaala hada ma xadaana abu hurayra can rasuuli illahi sala allah aleh ali wasalam fadakara axaadiida minha waqaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam ra'aa ciisa bnu maryam nabiga calayh salaam wuxuu arkay nabi ciise cafwan wa qaala rasuulu llah nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi ra'aa ciisa bnu maryam nabiyullaahi ciisa wuxuu arkay rajulan nin yasriqu wax nin wax buu arkay oo wax qaadaya faqaala lahu ciisa wuxuu ku yidhi saraqt ah, waad xaday buu yidhi tuug baad noqotay qaala ninkii baa wuxuu yidhi kalla waxba ma xadin waladii laa ilaaha illaa hu ah, waxaan ku dhaartay allah laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo uusan jiri ilaa hu asaga mooyeene isagoon xaq iyo cibaado gar u leh allahaasaa ku dhaartay inaan waxba xadin buu yidhi faqaala ciisa wuxuu yidhi aamantu billaah wakadabtu nafsii aamantu billah ilaahay baan rumeeyey wakadabtu nafsi nafteydina waan beeniyey yanii iimaanka iyo yaqiinta iyo yanii weynaynta ilaahay uu weynaynayo ciisa calayhi salaam ayaa wuxuu dhinac iska dhigay waxay indhihiisa arkeen oo wuxuu xoojiyey ninkaa dhaarta uu ku dhaartay bismi illaahi subxaanahu wa tacaala laa ilaaha ilaa hu dhaarta uu ilaahay ku dhaartay sifadiisa iyo ilaahiyadiisa tanuu markayuu yuu ciisa calayh salaam wax walbaba ka weynaysiiyey meel laa ilaaha ila allah ay taagan tahay waxbaan arkay ma waa iska tuuray marka ixtimaal baa galay oo wixii kaleo dhan ixtimaal baa geli karaa aragtiduu arkayey lacalahu akhada wa tarag lacallahu inuu maarata xoolaha wax ku leeyahay lacallahu inuu meel kale u sii wadoo raba inuu geeyo wax kaleo dhan baa lagu xumbaari laakiin maadaamuu laa ilaha illaa huwa u yidhi arrintaa ayada ah dib baa ugu soo laabtay aamantu wa kadabtu nafsii marka tan waxay untusaysaa un ciisa calayhi salaam iyo madda tacdiimihi birabbihi weynaynta uu rabbi weynaynayay iyo dhaarta ilaahay magaciisa lagu dhaartay uu wax walbaba ka hormariyey xataa wuxuu indhihiisa ku arkay baaba wuxuu ku saabsan yahay min fadaa'il ibraahim alkhaliil ibraahimu alkhaliil calayhi salaatu wasalaam fadaa'ishiisii tartiib kuma wado xadiistu waxaa weeyaan ibraahimu alkhaliil isaguna wuxuu ka mid yahay ululcasmigii buu ka mid yahay ciisa sidoo kale muusa noo imaan doona nuux oo ululcasmiga ka mid ahaa lama sheegin waa xadiidoo saxiixoo haabit ah oo musanifka shardigiisa gaarsiisan buu waayey marka intii jirtay oo sugnayd aba xadiista u ka hayay unbuu sheegay qaala xadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana caliy bnu musri ibnu fulayl maxamed can mukhtaar ibni fulful xaw xadaanii caliy bnu xujr sacdiy walafdu lah xadaana caliy bnu musri ahbarana mukhtaar ibnu fulful can anas bni maliki radi allahu canhu qaal jaءa rajulu ila rasuuli nin baa nabiga u yimid calayhi salaam faqaala wuxuu yidhi yaa khayra albariya nabigu u dhawaaqayaa yaa khayra albariya bariyada khalqigaa loo jeedaa wuxuu ilaahay abuuray <clears throat> kii ugu khayr badnaayow ayuu ugu dhawaaqay faqaala rasuulu llaahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi daaka ibraahiimu calayhi salaam ah, wasfiga iyo tilmaantaa waxaa iska leh nabi ibraahim ani ma aha yaa khayr albariya ibraahim baa iska leh taas macnaheedu waxaa weeyaan waa intaa nabiga loo sheegin inuu yahay sayidu waladi aadam waa lagu fasiray ama wuxuu u jeedaa tawaaducan tawaaduc iyo isliidid nabigu uu hoos isku dhigaayo oo uu aabbihiis ibraahiim calayh salaam oo ha khaliiluraxmaana uu u tawaaducayo oo jeedaa nabiga calayh salaatu wasalaam wailaa waxaa weeyaan nabiga ka fadli badan kana khayr badan jamiica alambiyaai walmursaliin wa alkhalqi ajmaciin qaala waxadaanaahu abu kuray maxamed bn lcala alhamadani xadaanaa ibnu idriis cabdullahi bnu idriis alawdi qaala samictu mukhtaara mukhtaar ibnu fulful mawlaha camar binu xulayhahabaa qaala yidhi samictu anasan baa maqlo yaquulu leh qaala rajulu nin baa yidhi yaa rasuula allah bimilihi xadiidka wax lamidaa soo marray mutaabaca weeyaan qaala waxadaanii moxamed ilmuhanna qaala xadaana cabduraxmaan ibnu mahdi ibnu xasaan can sufyaan athawri can almukhtaar ibn fulful qaal samictu anasan baan maqlay can inabi soo ka wari slam bimili xadidka wax lamid ah isaguna mutaabaco kale weeyaan oo ismutaabicinaya mukhtaar buu xadiidka ku wareegaya qaala xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana mugiira yacni bn cabdiraxmaan alxizaami can abi zinaad cabdulahi bn dakwaan can lacraj cabdiraxmaan bn hurmus can abi hurayra radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleh waalih ee nabiga ahaa nabigana asagaasu gala abtirkiisa <clears throat> walidaalika leylat اlisra wاlmicraaj ambiyadii kaleo dhanba waxay dhahayeen alakhu saalix <clears throat> akhu saalix bay dhahayeen ah, binabiyi saalix walakhu saalix waxaan ka ahay nabi ibraahim iyo nabi aadam calayhi salaam bilibni saalix bay dhahayeen wiilkaa dhallay ee wanaagsanaayo soo soo bay dhahayeen ikhtatara ibraahiimu nabiyu calayhi salaam ibraahiimkii nabigahabaa isguday wahuwa asagoo ibnu amaaniina sana siddeetan jir ah bilqaduun buuna isku guday gudun fees baasha gudunquraareedba layidhaha culimadu gudunquraareed bay dhihi jireen gudunquraareed iyo gudunta weyn iyo fees hadda baangad wax lalaha jirto geedaha lagu guro markaa qalabkii iyo aaladii wax lagu jari jiray wey xilligiisii qaduunkaasuu isku guday waa ismu aalla qaar baa ismu makaan ka dhigay aaga la yihahda ismu aalla wey xadiid bacdi riwaayaat baa soo aroortay in aalle ay tahay waxaa loola jeedo qaduum ayna makaan ahayn sidee tasjir buu markaa marayaa marka waxay ka mid tahay sunankii ibraahim calayhi salaatu wasalaam uu jideeyey ee miladan muxamadiyadana ah ay ku dayatay ittabac millata ibraahiima xaniifa la yidhi nabiga ibraahim ku daya la yidhi ayay ka mid tahay sunat lkhitaam sunat lkhitaam gudniinka nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam baa u horreeyey oo isguday weliba isagoo sideenta jira ayaa lagu imtixaamay masaa-ishii waxay ka mid tahay dhowrkaa ee lagu imtixaamay ee dhammaanna uu ka baasay waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikaliimaatin faatamahun intiiba intuu si fiican u taam yeelay oo ka soo wada baxay mid walba midka kale ka adag qaar waa siddeetan jir isgud layidhi ka warran oo gudun qaado oo iska gooy asagoo qof dhiig joojin lagu samaynin ama wuxuu ahaa xanuun baabiyaa lagu samaynin ama wax lagu talagalay oo quman aan jirin meesha geedaa lagu a ah, imtixaan weyn weyn ilmihiisi baa layidhi gawrac markaasuu deena saaxiyo yidhi waan gowracaya kadib baa xalay waan ku ogaanay ibtiaal waad la timid fadaynaahu bidibxin cadiim sunankii waxyaala lagu imtixaamay markaas faatamahunna gedi waa taam yeelay markaasaa deena la dallacsiiye haddee qofka hadduu imtixaan ku baaso darajadiisii in la siiyo oo la dallacsiiyo oo imaam laga dhigo oo ummadda hoggaan looga dhigo wey qaala inii jaaciluka linnaasi imaama imaam baan kaa dhigayaa buu yidhi waa imaam hoggaanka ugu fiican oo ah qofka inuu ummadda diinta ku hoggaamiyo islaamnimada ku hoggaamiyo qaa'id diineed inuu noqdo inii jaaciluka linnaasi imaama qaala wamin duriyatii qaala laa yanaal cahdi adaalimiin imaamadan ayadaa ah iyo isdifahan iyo doorashadan dadka wanaagsan unbaa iska leh carruurtaadoo dhan ma aha intii ilaahay uu la doortay oo ambiye iyo rusul iyo saalix kuwaas weeyaan ama wixii adduunyo ku saabsan iyo dhaqaalo ku saabsan gaal iyo muslimba waa la siinayaa walidaalika markii uu yidhi ducaynaya uu ducaynaya nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam oo uu yidhi ilaahayow irsaaqad iyo midho iyo sii man aamana minhum inta rumaysay maka irsaaqad ku sii qaala waman kafar qaala waman kafara faumatichu qaliila ka gaalka xataa waan sii muu yidhi irsaaqadda iyo cuntada adduunyada marka adduunyadii waa la wada leeyahay waa la wada cuni laakiin imaamada iyo doorashada alle alla qofkuu rabuu dooranaya oo wanaag iyo iimaan iyo islaamnimo iyo nabinimo uu siiyey subxaana wa tacaala marka siddeetan jir isagoo ah ayuu nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam fii muwadda imaam maalik isagoo mowquuf calaa abi hurayra ah boqoliyo labaatan sanuu jiray ayuu leeyahay laakiin riwaayadan fi saxiixi asax qaala waxadaanii xarmala binu yaxya akhbaranaa ibnu wahbin cabdullahi bnu wahbin almasri abaranii yunusu ibnu yaziidin can ibni shihaab azuhri can abi salamata bn cabdiraxmaan wasaciid ibn musayibin radi allah canhu can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaal naxnu annagaa axaqu ka mudan haddayba dhici laheyd bishaki shaki annagaa ogadha oga mudan min ibraahim ibraahim ibraahim inuu shakiyo qudrada ilaahay iyo ixyaa iyo soo noolaynta dadka la soo noolaynayo bacda almowti bacigaasi inuu ibraahim shakiyo arintaa iyada ah ma waxa weyaan ma ah wax mustaxiil weeyaan hadduuba dhici lahaa shaki annagaa oga dhawaan oga mudnaan lahayd iftiraadan annaguna maanan shakinin shakina ambiyadu maaratay maynan shakinin marka ibraahim calayhi salaatu wasalaam oo nabigu calayhi salaam fadaa'ishiisii manqabadiisii muujinaya in arrintaa iyadae soo socota shaki ayna ka ahayn ay ka ahayd min baabi idminaani alqalbi iyo inuu yaqiintiisii ay sii xoogaysato id goortii annagaa uga dhowaan lahayn qaala uu yidhi rabbi arinii rabbi ow itus kayfa sidaa tuxyi lmowtaa kuwa kuwa dhintay u soo noolayso qaala alla wuxuu yidhi awalam tuumin miyaadan rumaynin qaala balaa waan rumeeyey walaakin liyadma'ina qalbii qalbigayga inuu sii xasilaan rabaa saasuu yidhi marka awalam tu'mintaasi ibraahim shaki in lagu tuhmo ama shaki uu galay taa ayadaa waxaa weeye annagaa uga olaysnaan uga dhowaan lahayn annagana maana shakinin fahuwa min baabi wlaa isaguna waa xaggaas kasii yahay oo kale wey saasuu nabi sala allah aleh wasalam ibraahim calayhi salaam markaa ixyaa sidii ilaahay u soo nooleeyay ayuu codsaday markaasaa deena markuu yidhi liyadmacina qalbii yaali fakhud arbacata min atayri afar shimbirood qaad deena googoo kale fafogee u dhawaaq markaasay deena iyaga oo dib usooosoo arkayaan dib loo soo nooleeyey nacam marka waxaa la dhahaa waxaa la dhahaa caynu lyaqiin waaye cilmu lyaqiin waa haystay inuu caynul yaqiinna uu arko indhihiisa uu ku arko ayuu rabaa indhihiisa uu ku arko caynul yaqiin qaala wayarxamu llahu luuda luud allah uu naxariisto waa u duceeyey maxaa yeelay raxim allahu iyo yakfir allahu riwaayada kale soo socotana sidaa weeye xogow marka waxaa weeyaan luud siduu arrinta u qaatay ama xogow hadalkii qaabkii la rabay yuu ka leexday sidaa darteed baa yakfir llahu laleeyahy laqad kaana wuxuu hayaa wiikii u duma ilaa ruknin tiir shadiidin adag oo culus oo qawi ah ayuu u dumaayey kaana yaltaji ila allah ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ahaa tiir u ahaa oo uu ku tiirsanayay oo u ictimaadayay oo uu magangelaayo oo u haystay marka uu lahaa low ana lii bikum quwatan ow aawi low ana lii bikum quwa ow aawi ilaa ruknin ilaa ruknin shadiid haddaan lahaan lahaa xoog markii dee nimanka xurxumaa ee ee ragga xumayn jiray ay u soo yaaceen isaga oo ay la joogaan malaa'ig marti ah oo oga baqay oo u araareeyey araareeyey u yidhi war gabdhahayga gursada haddaad carabtaano agga nala hadlo gabdha haygu faldeexeynina ayuu markii dambe calaacalay wuxuu yidhi haddii maanta aan xoog lahaan lahaa ama aan qaws xoog leh aan ku tiirsanaan lahaa saa wey qaws xoog leh ku tiirsanaan lahaa tanuu ku calaacalay wax adag oo aan ku tiirsanaan lahaa marka waxaa la yidhi waxaabaad ku tiirsanayd waxaasoo dhan ba ka xoog badan allah subxaana wa tacaala kuwana malaa'ig bay noqdeenoo asagii baaba laga difaacay oo la yidhi iska soco dhinacna ha fiirin wax cabsi ood ka abaqda ha jirin kaxaysa inta ku rumaysay dhinacyahana ha fiirin socda abaqina marka ilaahay buu maaragtay ahaa eh, malja'iisa iyo muxuu ahaa eh, ictimaadkiisa ahaaye inuu yidhaahdo meel kale uu la aado oo uu qabiil iyo maanta tol isdifaacaan rabi laha uu dhaho raxim allah allah uu naxariista ma ahayn sidaa inuu yidhaahdo ayib taana waxa weeyaan <clears throat> nabi luud calayhi salaam waxaa adeer u ahaa ama ilma adeer ahaayeen qaraabo dhow ay isku ahaayeen nabi ibraahim calayhi salaam ibraahim iyo isaga iyo luudkaba waxay ahaayeen reer ciraaq bay ahaan jireen way hijroodeen shaam baa la aaday shaam baa loo haajiray marka luud calayhi salaatu wasalaam qaryo la yidhahda saduum oo shaam ah ayuu ka ahaan jiray yuu joogay oo loo diray dadkaa marka dad kogow ka fog bay ahaayeen waxyaalahaas marka ay samaynayeen buu ciilkaambi isciilkaambiyey oo yidhi maanta haddaan lahaan lahaa toli difaaca ayuu yidhi waa kiida shucayb calayhi salaatu wasalaam qowmkiisii markay wax walba ay sheegeen ay yidhaahdeen walowlaa rahduka la rajamnaak hadduuna rahdigaadii qabiilkaadiiyo qowskaadaan ahayn dhagax baan kugu dili lahayn isagan uu lahaa warma rahdiga mxuu ahaa rahdigaygaa maaragtay inaga eh, aiiz inaga wanaagsan waa kii ku canaananayay naam araadi acazu calaykum min allah ayb wayarxamu allahu luuطan laqad kaana yaawi ilaa ruknin shadiid walow labia fi sijni walow labihtu haddaan ku nagaan lahaa fi sijni xabiska iyo jeelaha duula labhi yuusufa nebi yuusuf inta uu ku nagaa oo kale ee dheereed inta haddaan xabis aniga ku jiri lahaya jeel oo intii la ii imaado la dhihi lahaa soo bax baa lagu yii boqorkii baa ku soo daayo soo bax baa lagu yidhi la ajabtu waxaan ajiibi lahaa addaaciya daacigii ii yeedhay ama yeedhay baan ajiibi lahaa buu yidhi tanna nabi yuusuf calayhi salaatu wasalaam oo la masabiday oo been iyo waxaan waxba ka jirin dusha laga saaray oo la yidhi islaam buu maarata kufsaday la yidhi waalcagsu huwa saxiix cagsi buun ahaayoo islaamta ayadaa roorsatay oo dabcda inay roorsato oo cagihiisu kaga baxsaday markaa kadibna shirqoolkii baa sii socday oo ilaa ay magaaladii wixii ku faaftay ilan dadka ikhyaarta ahee wanaagsan wax in la saaro way sahlan tahay haddii la saarona dadka buunbuuninaya sii badan dadka buunbuuninaya ayaa badan sidaa kuwa aan wanaagsaneen waxay sameeyaan dan looga lahayn oo kale ma ahee kan waxaa waye qaamat iddunya walaa taqcud qofka wanaagsan hadduu wax yar loo helo dhaliil loo helo bishinta loo qaniinsan yahay waa la buunbuuninaya lidaalika culummada iyo dalabatulcilmiga iyo ahlusalaaxa iyo ahlu inay is-ilaaliyaan mar walba ayaa loo bahanya oo isdhowraan oo ilahayna ay tala saartaan xumaantuna ay ka fogaadaan wax yar oo simbirraxa ah ayaa dhibaato weyn u geysan karta ninkii jurayj aha waad garanaysaan ee asaga oo aliya allah waxba samaynin islaan in damcday inay xumaanta ay geliso deena kaba diiday dhagaha xataa uu ka furaystay oo fiirin waayey markii dambe inta acraabi reer baadiye sinay isku dhiibtay ilmihii asaga dusha ka saartay waxaan ogaabaa dhacdo karaamadii buu ilahay ku bixiyey karaamo ku baxsaday yuusuf calayhi salaam haddii intaasoo sana uu xabis ku jiray oo markii dambadeenna ru'yadii ninkii boqorka ahaa uu fasiray oo boqorkii arrintii aad oola yaabay waqaala almaliku i'tuunii bihi falama jaahu rasuulu qaala irjic ilaa rabbika fas'alhu maa baalu niswati allaatii qaطacna aydiyahunna ah, sharafteeda waxba ka daran buu yidhi sharaftayda yaa ka qiim badan wax walbaba inaan xabiska iyo dhibaatadiisa aan fiiriyo deen hadhow faraha lagu soo fiiqfiiqoo la yidhahdo waaka kii ma yeelaye orod ku noqo boqorkoo waxaad tidhaahdaa islaamihii gacmaha iska jarjaray kaydkay wateen muxuu ahaa maxaase arrintan ka dambeeya oo warkiisii buu rabaa inuu si fiican malafkiisii iyo ficilkiisii ayuu rabaa inuu nadiif ka dhigo waa kii weydiiyey oo ay dhaheen waxba kuma ogin kii ay soo booday islaantii ay tihi anaa ka dambeeyey waxaan waa idil anaa roorsaday asaguna nin wanaagsan buu ahaa wixii oo dhan waa kii asagoo nadiifa ah, oo ficilkiisa uu beri yahay maxkamaddii laga soo daayay hada huwa alwlaa saasaa fiican marka tii buu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku ammaanayaa dhinaca kalena uu leeyahay heerka uu gaaray aniga maana gaarniinba walow labidtu fi sijni haddaan ku nagaan lahaa tuula labhi yuusufa la ajabtu daaci kii soo bax yidhi ee boqorka soo diray waa iska raaci lahaa buu leeyahay marka taa waa tawaaduca rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhibaatooyin ka waaweyn buu u sabray nabiga calayhi salaam waa kii dhulkii ilaahay meel uu istaagay intuu waayey haddana mabda'iisii iyo tawxiidkiisii uuna inna ka tanaasulin calayhi salaatu wasalaam maka laga saaray meesha u cararay daa'if laga soo celiyey meel walbaba laga soo xirxiray si walbaba loo canuqabateeyey dhibaato walbaba loo geystay dacaayad walba lagu afuufay wamaca daalika mowqifkiisii iyo mabda'iisii uunan haba yaraatee waxba ka tanaasulin sala allahu calayh waaalihi wasalam wclى jamiici ikhwanihi اlanbiyaءi wاlmursaliin qaala waxadaanaahu in sha allah waxaa noo waramay cabdullahi bni moxamed bnu asma qaala xadaanaa juwayriyat bnu asma adubaci can malik bni anasin can izuhriy ana saciid bn musayabin wa aba cubaydin ahbaraahu can abi hurayrata can rasuuli اllahi sala اla alay slam bimacna xadiidi yunusa can الzuhri qala waxadaanii zuhayr bnu xarb qala xadaana shabaaba bnu sawaar qala xadaana warqa ibnu camr ibnu kurayb can abi zinaad cabdullahi bnu dakwaan can ilacraj cabdiraxmaan bn hurmus can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi sala اllahu alayh waalih wasalama qaal yakfir allahu liluut allah u dembi dhaafa nabi luut qufaanka iyo dembidhaafkaasi macnaha xoogow waxaa ku jirta ijtihaadkiisii meel kale u ilduufay innahu aawaa wuxuu u dumaayey markuu lahaa inaan u dumaayo in ficlaan laheed ficlan wuxuu haystay oo ictimaadayo u dumaayo oo malja iyo maganba u ahaa ilaa ruknin tiir shadiidin adag wahuwa allahu subxaana watacaala waaba haystay waa allihii badbaadiyey gaaladana halaagay asagana badbaadiyoo saaray iyo wixii rumeeyey waxadaanii abu daahir axmed binu camar binu sarxin ahbarana cabdullahi bn wahbin almasri ahbaranii jariir ibni xaazimin can ayuuba ibn abi tamiim asakhtayaaniy can muxamed ibni siriin can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alيh ali wasalama qaal lam yakdib ibraahiimu nabiy ibraahiimkii nabigaha khaliilkaha muunan been sheegin calayhi salaam qadun weligiis ilaa alaaa kadabaatin saddex beena mooyane been weligii kumuna hadlin saddex beena oo daruuro u keentay difaac diineed iyo daruuro difaac cirdi sharaftii uu ku cidlifaaca reerkiisa saddexdaasuu wixu beena weligii ku hadlay meesha dadku ay beentu si sahlanba iskaga tahay iska hadlaayaan oo been nina ku khasbin saddex been oo lagu khasbay oo dan iyo duruuf keentay iyo difaac diineed umuu been sheegay intayni labo labadaas saddexdaa laba ka mida fii daatillaahi bay ahaayeen fii janbillaahi fii ajli ajlillaahi ilaahay dartii bay ahaayeen labo oo diintu ku difaacay iyo tawxiidka qowluhu hadalkiisii uu yidhi innii saqiim anigu waan jiranahay qoomkiisiba waxaa la yidhi waxay ciid bay u baxeeyeen yani ciid aadaan bay rabeen oo asnaamtii ay u soo wadeen intay soo ciidaan oo soo damaashaadaan asnaamtii oo cuntadii ay sii hordhigeen deen hadhow way noo barakeen intay dhahaan ay halkaa deena shirkigii iyo gaaladii asnaamtii ay u sujuudaan oo wixii ay hoos dhigeen ay cunaan bay rabeen marka wuxuu yidhi waa banjiranahay ani ma bixi karo berri ciidda oo ma bixi karo buu yidhi waxaa yeelay innii saqiim waa xanuunsanahay innii saqiimdaa marka wax jirraa ah ma jirine ayagaa inuu ka hadho oo asnaantana uu budaago taatiig buu rabay taatiig bay ka ahayd dagaal ka u weynna uu soo reebo qoorta u geliyo faaska ayuu rabay inii saqiim ah. taas marka waxaa weeyaan waa hadal waaqicii khilaafsan waaqica wuxuu ahaa inuuna jiranayn wuxuuna yidhi waana jiranahay waa kow wa qowluhu midda labaad waa hadalkii uu yidhi bal facalahu kabiiruhum haada man facala hada biaalihatina inahu la min aaalimiin markay dhaheen war yaa sidan asnaamtaanada u jajabiyey yaa wuxuu yidhi qisadii de markii lasoo waday nin baa sheegay oo yidhi waxaan maqlaaya fatan yadkuruhu yuqaal lahu ibraahim nin sheegsheegaayoo leh tallaahi la akiidanna asnaamaku cada tuwallu nin dhaaranayaan maqlaayay buu yidhi isagii baa la keenay de markaasaa maanta madaa sidan sameeyey wuxuu bal facalahu kabiiruhum haada maya ka weyn midkan u weyn soo Ah, fasaluuhum in kaanuu yantiquun hadday hadli karaan bal weydiiya wa waaxidata markaas dee wuxuu la jeeday waxaan hadli karin isdifaaci karin waxaasaa idilay oo jajabiya xataan dhihi karin miyaad caabudaysaan walidaalikay soo eerlaabteen oo maskaxdooda dib isoo celiyeen ooy dheheen odhagaaba khaldan kadibna dib iska soo canaanteen taas midda labaad weeyaan oo midka weyn ee sanamkaa waxba ma jajabinine asaga ibraahim baa wax jajabiye laakiin diinku difaac bay ka ahayd hadalkaas wawaaxidatan midda saddexaadna fii shaani saara xaaskiisii saara xaalkeedii iyo arrimaheeda ayuu u sheegay beenta si gabadhiisa xaaskiisa aan lagu xadgudbin ninka gaalka loogu badbaadiyo fa innahu qadima arda jabbaarin nin jabbaarahoo mutakabirahoo gaalahoo dhib badan dhulkiisii buu soo galay markuu hijroonayey oo ciraaq buu ka tegay oo wuxuu galay shaam mar kaleu haddana ku soo noqday bay leeyihiin ciraaq jabbaarka marka ciraaq buu ahaa ayay qabaan in marka wuxuu yidhi fainahu qadima arda jabaa nin gaalaho kibray oo qooqay oo kaafirahoo dadka ku abartaagleeya dhulkiisii bay isagii wamacahu saara xaaskiisii saaray ahayd oo ay qaraabo dhow ahaayeen imaadeer bay ahaayeen waa la yidhi ayuu watay wa kaanat axsana annaas gabadh waxay ahayd dadka midda ugu qurux badana ayay ahayd saara faqaala laha wuxuu ku yidhi ibraahiim gabadhii buu la hadlayaa oo toosinayaa hadhow waan iskhadaaturi doonaa oo wabaa niman baan u gelin doonaa aan isogaano wax isku ogaano faqaala laha wuxuu ku yidhi ina hada aljabbaara gaalkan jabbaarka ehe ah mutakabirka ee kibiirka badan in yaclam hadduu ogaado annaki adigu imra'atii xaaskaygi inaad tahay yaqlibanin uu iga qaalib noqonayo calayka adigu ikaa qaalib noqon oo ikaa qaadani oo adigiibuu ku qaadanoo dhib buu kugu samaynaya oo kugu geysanayaa maxaa yeelay dhaqankiisaa saa ahaa waa walaashay haddaad tidhaahdo walaashii hadduu yidhaha qofka walaashii iskaga daaya dhici jirtay laakiin waxaa u dareed naagtan quruxda badan anaa qaba oo waa naagtaydii tana asaga waxaa weeyaan uba dareedba nin wuxuu ahaa yacanii aan rag aqoon ahayn oo akhlaaq xumadu ay ka badatay buu ahaa xumaynuu ninka ku xumaynayo xaaskaygu weeya ma maqli karaba marka wuxuu nin kale asaga waxaan ka yaabi hadduu ogaada xaaskayga inaad tahay inuu ka qaali noqdo fa in sa'alaki hadduu ku weydiiyo oo ku yidhahdo ibraahim maxaa inaga dhexeeya fa faaqhbiriihi u sheeg annaki adiga ukhtii walaashay inaad tahay inaad walaashay tahay usha walaalkii baanahay walaalaanahay dheh ana saasaan dhihi fainaki adigu ukhti walaashay waabaa tahay fi ha dhanka kaleu ka tusay been ma ahe hadda dhanka laga fiiriyo walaashay xagga diinta iyo islaamnimadan walaal ku nahay laakiin sidan kale nasabkaasa wax u qaato fainii anigu laa aclamu maogi fi lardi dhulka musliman muslim hayri aniga iyo wahayrika adi aan ahayn ardlada maanta kuma ogi luud gadaal buu ka imaan doonaa markaas hadday falamaa dakhala ardah markuu dhulkiisi galay jabbaarkii ra'aha gabadhii waxaa arkay bacdu ahli jabbaar gaadkan xunee jabaarka dadkiisii u shaqaynayay qaar ka mida ayaa arkay jawaasiistii iyo kuwa wararka usoo qaadayay magaalada waxaasa soo galay waxaasa ka baxay waxba cusubaa ku cusub marka jabaabiradii kuwii u shaqaynaya xarkaha u ahaa iyo indhaha ayaa gabadhii soo arkay ataahu markaasuu keenay ninkii boqorkaabuu u keenay gabadhii faqaala wuxuu ku yidhi laqad qadiba waxaa soo galay ardaka dhulkaada ataahu waa u yimid boqorkiiba u yimid faqaala wuxuu ku yidhi laqad qadima ardak dhulkaada waxaa soo galay imra'atu naag laa yembaqii laha aanu munaasaba u ahayn an takuuna inay noqoto muxuu ahaa naag ay u noqoto ilaa laka adiga mooyeen fiir ruufiyaannimadiisa fiir ruufiyaannimadiisa anigaa rabi iyo ma dhigi karo isagiibuu usoo alaab ururinayaa oo leeyahay adigu waxaan ahayn kuma habboona adigu waxaan ahayn kuma habboona marka wuxuu u dhibayaa gabadhii limaslaxati kayrihi qof kale ayuu rabaa inuu ugu dhowaado dhaqanka noocaasoo kalea wuu jiraa mar walba wuu jiraa dhaqanka noocaasoo kalea in madaxda loogu dhawaado dad in la dhibaateeyo madaxda loogu dhawaado qof baa wax laga sheegi qof baa la fogayni qof baa la dhaliili qof baa markiisa laga hadli waxaa laga rabaa intaasoo dhan in loo muujiyo ninkan madaxda in naasix amiin loo yahay oo garab loo yahay oo war loo keenayo marka ninkaas noocaasa khasira dunya waalaakhira adduunyana waa khasaaro waxaa laga lagayaba inu waxbaba ka helin oo markii la arka beentiisa iyo ruufyaannimadiisa hudhud inuu yahay warar aan jirnin war u bakeenaayo iyo dowladda iska horkeenaayo marka dambe waxa laga yaaba in laska fogeeyo aakharana waa khasaaray ninkan marka wuxuu leeyahay gabadhan yaa magaalada soo gashayoo adiga kugu habboon tahay fa arsala ilayha ayadii buu u diray dadoo yar soo qabta fa uutiya biha waa la keenay ilaan dadna waxbay soo arkayaanoo wararkay soo ogaan kuwana way soo qabanayaan faqaama ibraahiimu calayhi salaam ibraahim markuu arkay gabadhii gacanta laga dhigay xaggee buu aadi qaama ibraahim ila asalaat salaad buu u istaagay wastaciinuu bisabri wasalaa sabirka iyo salaada labadaasaa la rabaa gaashaad iyo difaac in laga dhigto xag allo u istaagay markaaba inuu ilahay toos oola hadlo ayuu rabaa ila salaad falamaa dakhalat calayhi markii gabadhi hadda waa la afduubtay oo lala qaaday dakhalat calayhi boqorkii markay u gashay qasrigiisii lam yatamaalag waaba isxajin waayeyba gabadhii hadduuba arkay waa isxajin waayey alyaduu daadiyey ambasada biambasad inuu fidiyey yadow gacantiisa ilayaha gabadha xaggeedii markiiba gacantiisii xumayd ayuu usoo taagay oo gabadhiibuu rabaa inuu laaco faqubidat waxaa la qabtay yaduu gacantiisii xumeed gaalkii qabdatan qabasho shadiidatan aad u adag gacantiiba waa la qabtay min allahi baa laga qabtay ah, wamaa yaclamu junuuda rabbika illahu waa la qabtay ninkaas agahaa geb waaba dhacayba faqaala lahaa wuxuu ku yidhi isagoo cabaadi waa kan idci illaaha ilaahay ii bari gabar yahay an yudliqa inuu iga sii daayo yadii gacantayda inuu ii sii daayo walaa ku kudhibi maaye ah, uu garanayaa inay tahay ulmi wuxuu samaynayo gabadhuna inay tahay gabadh saalixadoo karaama leh ku dhibi maayo ilahay bari fafacala sidii bay yeesha waxay tii ilaahayow hadduu dhinto waxaa iyadaa dishaa la dhihi ilahuw iga sii da facaadda sidii buu ah, markaas gacantii waa u hagaagtay ah, aad fafacala sidii bay shamaysay gacantii waa u hagaagtay soo lama rabin inuu iska daayo gabadhii shahwadiisii iyo kufrigiisii iyo xumaantiisiiba ka qaalib noqotay facaadda haddana waa ku noqday gacantii waa bari u taagay faqubidad waa la qabtay ashadda mid ka daran min alqabdati aluulaa qabashadii hore tug ka daran baa intii la qabtay baa si fiican dhulka loogu dhuftay faqaala laha wuxuu ku yidhi mila daalika sidii oo kale ilaahay ibari bari isiidaa ayuu haddana yidhi fafacalat sidiiba iyaduna yeeshay waxay tihi ilaahayow iska siida facaada haddana waa ku celiyay mar saddexaad laacitaanka gabadha faqubidat markaasaa waxaa la qabtay ashadda mid ka daran min alqabdatayni aluulayayni labadii qabashee hore mid ka daran oo uu si fiican u samray ayaa la qabtay faqaala wuxuu yidhi idci llaaha ilaahay ii bari an yudliqa inuu sii daayo yaddii gacantayda falakii waxaa kuu sugnaaday allaha ilaahay ballan iyo cahdii aan la galay allah dururka ilaan ku dhibayn ah, hadda u adkayarsomaarti waa yamiin iyo adkayn muwaafiq wuxuu yidhi falaki waxaad leedahay allah ay cahd allaahi ilaahay ballantiisii baad leedahay inaan allah dururka inaan ku dhibayn baan ballan ilaahayaga ah ee mari sii daa fa facala way samaysay waxay tii ilaahayow iga sii wa udliqad yaduhu gacantiisi waa loo sii daayay oo gacantii qallocsantay ee qanjoorantay ee engegtay wataa way shaqaysay wadaca ladii mar saddexaad wey hadda kuma noqon karo saddexdii jeerba waa loo dhammeeyey wadaca wuxuu u yeeray alladii kii jaa biha keenay kiiba dhagaha laga raaxay alladii jaa biha midkii keenayee boqorka u dhowow lahaa kiibuu u yeehay faqaala lahu wuxuu ku yidhi innaka adigu inamaa ataytanii waxaad ii keentay oo keliya bishaydaanin shaydaan baa ii keentay shufcanaadka canaadka fiiri iyo madax adeega iyo xaqdiidnimada fiiri hadduu lahaa ilaahay ii bari oo awliyanimadeeda iyo karaamadeeda uu aaminsanaa oo ay u dhaawaysay hadday u dhaawaysay oo ay u duceynaysay haddana wuxuu ku magacaabaya shaydaan afkiisi iyo uulkiisa iskhilaafsan innamaa aataytanii bishaydaani baad ii keentay walam taatinii biinsaan insaan imaada keenin fa akhrijhaa bixi min ardi dhulkayga dhulkayga o dhanna ka saar waacdiha waxaad siisay haajarana sii soo maarta ujuruu siinayaa ujuradii ducadii iyo wixii warqoyn gabadha dib dambe ugu soo noqon habaarkeedii waacdiha haajara haajara gabadh lidaa sii gabadh ka soo jeeday masar qibdiyeed aheed inan boqor aheedoo ayaduna ay qafaasheen ree qoladan ay qafaasheen ayay aheedoo ilahay ka soo fikiyey qaala wuxuu yidhi fa aqbala tamshi waxay soo qaabishay saara iyadoo socota ayaa ibraahim calayhi salaam oo ku jira asaga soo qaabishay falamaa ra'aa ibraahiimu calayhi salaam markuu arkay gabadhii oo soo socota insarafa salaadii intuu ka gadooma ka baxay yuu faqaala laha ku yidhi mahyan bal waran hasee tahay maa sha'nuki qaalat waxay tihi khayra ee facala allaahu bii khayra ilaahay khayr buu ii sameeyey kafallaahu ilaahay wuxuu celiyey yadalfaajiri faajirka gacantiisii wa akhdama wuxuu khaadim noo siiyey khaadiman gabadhan khaadimada gabadhanuu khaadim noo siiyo weliga noo shaqeynoo biyaha noo qaado noo dhaamin doonto khaadiman waakhdama mxuaha haajara aajar waa ladhaha haajar waa la dhihi jiray alluqa siryaaniya qaala abu hurayra wuxuu yidhi fatilka taas haajara ah ee saara maalinta la soo siiyey saarana ibraahim bay sii siisay ibraahimna radia allaahu anhu calayhi salaatu wasalaam wa calaa jamiici alambiyaa xaaskiisii bay noqotay ismaaciil bay marka u dhashay ismaaciil wuxuu noqday abulcarab alcarab almustacraba waa kii maka la keenay ee nimankii reer jurham qaxdaaniyiinta yamantaha ka guursaday caruurtiisa ah, luqadii carabigeed bartay carabiga hadduu bartay carab buu noqday carabnimadu qabiil maaha waa luqo luqo wey fa tilka taas ummukum hooyadiin weeyaan yaa banii maai samaa cirka biyihiisa kuwii ay dhaleenow yani yaa banii maaisamaaisama wiilashoodiiow maausamaa waxaa weeyaan carabta la yidhaahdaa lisafaa'i nasabihim waa la yidhi yani nadaafadda iyo nasabkooda nadiifta iya waxaa lagu tilmaamay maausamaa xareed biyaha xareedda ah ma ahee waxaa weeyaan waxay de marka dhaqankooda ahaa inay meelaha biyaha ay daba socdaan oo xoolaha iyo ceelasha iyo meelaha biyaha ku daayo roobabka iyo waxaas ayay shaqadooda saasaa bani maa isamaa lagu magacaabay wa qiila ansaaru rasuulilah khasraj ee aws ayaaba nasabkooda waxaa maraa oday la yidhaahdo bnmausama la yihahdo mausama ah, ayaa mara wuxuu la hadlaya abu hurayrana kuwaasay ahaayeen baabu fadaa'ili muusa calayhi salaatu wasalaam allah aclam bilah towfiq sala allah wslm ala nabiyina mxamedi wala alih w saxbi ajmaciin